asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo toddobaatanaad ee kitaabka baabun fii fadaa'il tasbiix can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam kelimataani khafiifataani cala allisaan waa laba ere oo carabka u fudud haqiilataani fi lmiisaan miisaanka qiyaamahana ku culus xabiibataani ila araxmaan allana uu jecel yahay waa kuwa labadaa kelimana subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waa laba eray oo carabkana u fudud miisaankana ku culays badan oo ajri badan leh ilahna uu jecel yahay marka waa in la badiyo iyagana kuwa ilaah uu jecel yahay miisaanka badanna leh can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laan aquula subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar inaan sidaa idhaaho yaa axabu ilaya aan ka jeclahay mima طalacat calayhi shamsi waxa qorax u soo baxday oo dhan ba waxa qorax u soo baxday waa adduunka addoonka oo dhan waxaan ka jeclahay inaan intaa idhaaho subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar hal keliya la yidhaaho adduunka o dhan aan ka jeclahay bab fi التhliil والتxmid والتkbيr عn muسى الجuhaniي عn مصcب بn سعد عn أbيهi radي الlahu عanhu radي الlahu عanهum مصcب بn سعد بn أbي وqاص yani abihi wuxuu ka warinaya سعد بn أbي وqاص radي الlahu عanهu qaala jaءa أعraabiy إlى rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وsلم faqاal callimnii كalaamا aqulhu ibar hadal aan idhaaho ibar qaala markaasu wuxuu yihi قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحaan الlahi رب العاalمين lا حawلa وlaa quوaةa إilا bالlah العaزيiز الحaكيم sidaa dhe buu yidhi qaala markaasuu caraabigu yidhi fahaaؤulaaءi lرabbii fama lii intaas rabbigay baa iska leh aniguna maxaan leeh intan waa alla ammaan maxaa aniguna leeyahay yani wuxuu rabaa wax duco oo ilaahay uu ku baryadana inuu baro aanu alla ammaan kaliya aan ugu daynin qaala markaasu yidhi qul allaahumma اغfir lii warxamnii wahdinii warzuqnii qaala muusa muusa aljuhani baa wuxuu yidhi amaa caafinii fa ana atawahamu walaa adri caafinii inuu ku daray iyo inaanu ku darin waa malaynayaa mooye ma huba buui laakiin inkantada kale waa huba allahuma اغfir lii warxamnii wahdinii warzuqnii marka inay afartaa kelime ahaayeen iyo inuu mid shanaad ku daray oo caafin inay ku jirtay taasaan anu kala shakisanahay buu leey baabun axabu اlkalaami ilى اllahi subxaana اllahi wabixamdih can abi darin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm alaa أخbiruka بأxabi اlkalaami ilى اllahi عaزa wajal miyaanan kaaga warramaynin hadalka kuu alle ugu jecel yahay qultu yaa rasuula اllahi أخbirnii بأxabi اlkalaami ilى اllahi عaزa wajal iga warran baan rasuulka ilaahayow faqaala markaasu wuxuu yidhi ina أxaba اlkalaami ilى اllahi عaزa wajal subxaana اllahi wabixamdih subxaana اllahi wabixamdihi ayuu alle ugu jecel yahay hadalka ugu jecel yahay waa kii aynu ku soo marray xadiidkii abi hurayrana qofkii boqol goor ka yidhaahaa inaanu muxuu ahaye maalintii ka yidhaahayna qiyaamaha wax qofka camal badnaan karaa inaanu jirin ilaa qofka badiyey uun intaa ka badiyey mooyaane baabun fi man qaala laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah fii yawmin mi'ata mara boqol goor qofkii intaa yidhaahayo isna ajarka uu leeyahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama qaal من قال لا إلaha إلا الله وحdه لا شhريكa له لh الملك وله الحمد وهو على كل شhيء قدير في يوم مئة مرة كانت له cadل عشhر رقاq بqل qof horayntood ayay ula mid ahaanaysaa cadl wuxuu u dhigmay musaawiga ah baa laydhahaa waxay ula ekaanaysaa ugu dhigmaysaa boqol qof isagoo xoreeye oo kale boqol qof isagoo xoreeye bay la tahay wa kutibat lahu mi'atu xasana boqol xasanana waa loo qoraa wa muxiyat canhu mi'atu sayi'a boqol dembina waa laga tirtiraa wa kaanat lahu xirzan min ashayطaani yowmahu dalik xataa yumsi waxayna u ahaanaysaa maalintaasoo dhan ba ilaa galabtii laga gaadho xirsi xidh bay uga ahaanaysaa shayطaanka walam yaأti axadun qofna lama yimaado afضala mima jaءa bihi wuxuu la yimid wax ka wanaagsan ilaa axadun camila akara min dalik intaa wax ka badan qof ka sameeyey mooyaane oo intaa in ka badan ka yidhi mooyaane qof kale oo ka ajri badnaan karana ma jiro maalintaa wman qaala subxaana allahi wabixamdihi fii ywmi mi'ata mara cudat canhu khaطaayaahu qofkii subxaana allahi wabixamdihi boqol goor ka yidhaaha maalin dembigiisa oo dhan waa la daadiyaa walow kaanat midla zabadi اlbaxri badda aburkeeda oo kalena ha ahaatee farabadnidiisa dunuubteeda waxay ka qabto dembigo dhan waa laga tirtira ayib marka labadaa eray mid walbaba qofkii laba goor ka boqol goor ka yidhaha markaas waxaasuu leeyahy laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir iyo subxaana allahi wabixamdih labadaas eray baabun fii man sabaxa mi'ata tasbiixa can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaal kuna cinda rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslama faqaal ayacjizu axadukum an yaksiba kula ywmi alfa xasana midkiin miyuu kari waayayaa inuu maalin kastaba uu kun xasanadood uu sameeyo fasa'alahu saa'ilu min julasaa'ih nin la fadhiyey raggii la fadhiyey ka mid a baa wuxuu su-aaloo yidhi kayfa yagsibu axaduna alfa xasana siduu u kasbi karaa alfa xasan yaa kari kara maalin kastaba kun xasanadood yaa samayn kara qaala markaasu wuxuu yidhi yusabbixu mi-ata tasbiixa boqol tasbiix buu tasbiixsanayaa fa yuktabu lahu alfu xasana waxaa loo qorayaa toban xasanood baa loo qoraya lianna alxasanata bicashri amhaaliha waa loo laalaabaya boqol goor markuu yidhaaho toban baa loogu dhufanaya kun bay noqonaysaa ayb subxaan allah boqol goor la yidhina wax aad u dhib yar weeyaan ow yuxadu canhu alfu khatii'a ama waxaa laga tirayaa oo laga eh, daadinayaa boqol dembi baabu tacawudi wagayrih kitaabu tacawudi wagayrih baabu tacawudi min shari dayn can caaishaةa radيa allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama kaana yadcuu biha'ulaaءi اdacawaat ducooyinkan kada soo socduu nebigu ku ducaysan jiray allahuma inii acuudu bika min fitnati الnaar wacadaabi اlqbr wa fitnati اlqbr allahuma inii acuudu bika min fitnati الnaar wacadaabi الnaar wa fitnati اlqbr wacadaabi اlqbr wa min shari fitnati اlغinaa wa min shari fitnati اlfqr وأcuudu bika min shari fitnati الmasiixi الdajaal allahuma اغsil khaطaayaaya bimaaءi الثalji wاlbarad ilaahu dembigay ku maydh bimaaءi الthalj biyo baraf iyo wاlbarad baradkuna oo saqiica midkan kada yaryarka ah weeyaan oo ku soo daadanaya hore yaryar ee mxaa tusbaxa qadarkiisa le kaasaa barad la yidhaaha wnaqi qalbii qalbigayga ilaahu ka nadiifi min alkhaطaaya dunuubta ka nadiifi kamaa naqayta athawba alabyada min addanas si aad uga nadiifistay marada cad wasakda uga nadiifsa wabaacid baynii wa bayna khaطaayaaya kala fogee aniyo dunuubtayda kala fogee kamaa baacadta bayna almashriqi waalmagrib sidaad qorax ka soo bax iyo iyo raxamuk llah iyo qorax udhax u kala fogaysa ilahan iyo dembigayga dembigayga inoo kala foge allahuma inii acuudu bika min alkasali wاlharam wاlma'hami wاlmaqrab ilaahu waxaan kaa magan galay wahsi iyo gabow iyo dembi iyo dayn maqran dayn yani intaasaan kaa magan galo intaasu ka cuudu bilaysan jiray nebiga alayh الsalaatu wasalaam baabun fi الtacawudi min alcajzi wاlkasl can anas bni maliki radي allahu canhu qala kana rasuulu اllahi salى اllahu alay slam yaquul allahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasl ilaahu waxaan kaa magan galay cajz iyo iyo iyo wahsi baan kaa magan galay waاljubni wاlharami wاlbukl fulaynimo iyo gabow iyo bakiilnimaan kaa magan galay wa acuudu bika min min cadaabi اlqbr wa min fitnati اlmaxyaa wاlmamaat saasuu odhan jiray nebigu alay sla slam waxaan kaa magan galay ilahu cadaabka qabriga iyo fitnada nolosha iyo geeridaba baab fi التacawudi min suءi الqضاء wa darki الshaqاء عn abi هurayraةa radي allahu عanhu ana الnabiya slى اllahu عalيه waslm kana yatacawadu min suءi الqضاء qadaha ilaahay xumidiisa ayuu ka magangeli ka cawdubilaysan jiray ilahay ka magangeli jiray yani ina qada xun ilaahay uga horreeyey oo muxuu ahaaye qada sharca ilaah uu horay ugu xukumay saasuu ka magangeli jiray wamin daraki الshaqاء shayaadiinnima inay haleeshana waa ka magangeli jiray wa min shamaatati alacdaa cadowyaalku inay ku wiirsadaanna waa ka magangeli jiray ilaah faraxa uu qofku ku farxo cadowgiisa musiibada ku dhacda yaa shamaatan la yidhaahaa marka muxua musiibo ay cadoway ku farxaan inuu ilaahay aanu igu ridin kaasuu ka magangeli jiray wa min jahdi albalaa dhibaatada balaayada dhibkeedana waa ka magangeli jiray qaala cmr fي xadiiثihi qaala sufyaan ashuku أnii zidtu waaxidaة minha sufyaan ibnu cuyayna ayaa wuxuu yidhi waxaan shakisanahay in aanu ereg ku daray iyo iyo inaanu ku darin waan kala shakisanahay intoodan tada marka inuu kulligood wada yidhi abu hurayra wada yidhi iyo inaanu mid ku daray ma kala garanayo marka intuu inay shan ahaayeen iyo afar ahaa intuu shakiyey uu kulligood iska wada sheegay marka qofkii intaba kulligii iska wada sheega marka waa waa waa ku dhacaya intii alfaadii nebiga alay sala slam ku ducaysanay baabu baabu التacawudi min zawali الnicam عan cabdالlaahi bni cumara radي allahu canهuma qaal kaana min ducaaءi rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilahay ducadiisii waxaa ka mid ahaa allahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatik ilaahu waxaan kaa magan galay nicmadaadu inay iga zuusho nicmadaadi siisay aad iga qaado wa taxawuli caafiyatik caafiyadaadu ay iga wareegto wa niqmatik muxuu ahaaye niqmadaadu ciqaabtaadu ay igu soo kadiso sikada ay igu timaado wa jamiici sakhatik caradaada oo dhan ayaa kaa magangalan saasuu dhihi jiray baabu tashmiiti alcaatisi idaa xamida allah ducaynta loo duceeyo qofka hindhisooday hadduu alxamdu lilah yidhaah taasaa tashmiit lagu magacaabo oo yarxamuka allah la yidhaah can anas bni maliki radia allahu canhu qaal catisa cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama rajulaan laba nin ayaa nebiga agtiisa ku hindhisooday midbuu kol ku hindhisooday laba ninoo isu adeera bay ahaayeen fashamata axadahumaa walam yushamit alaakhar midkood waa u duceeyey yarxamuka allah buu ku yidhi kii adeerka loo ahaa weeye walam yushamit alaakhar kii kalese adeerkiis ahaana طufayl bni camrin اdawsi radia allahu canhu maaanu nabigu u ducaynin faqaala aladii lam yushammithu kii aanu u ducaynin baa wuxuu yidhi acisa fulaanu fashamatahu wactistu ana falam tushammitnii hebel baa ay hindhisoodo markaasaad yarxamuka allah ku tidhi anna waa hindhisoodo yarxamuka allah maadani dhihin qaala markaasuu wuxuu yidhi ina haadaa xamid allah kan ilah buu ka xamdiya alxamdu lilah buu yidhi wainaka lam taxmad illaha caza wajal adigu ilahay maadin ku xamdiya marka haddaa ilahay ku xamdiyi lahayd adigana yarxamuka allah baan ku dhihi lahay wa can iyaas bni salma ana abaahu abihi salamata bnu اlakwac radia allahu canhu xadatahu annahu samica الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilahay inuu maqlay wacatisa cindahu wacatisa rajulun cindahu isagoo ninna agtiisa ku hindhisooday faqaala lahu markaasuu nebigu alayh sala slam wuxuu ku yidhi yarxamuka allah uma catisa ukra mar kaloo haddana hindhisooda faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alrajulu mazkuum ninku waa hergabsan yahay mar labaadkii buu yidhi ninku waa hergabsan yahay marka ilaa saddex goor in yarxamuka allah loo yidhaahna iyaduna waa jirta saddex goor marka hadduu ka badiya jirro weeyaan kitaabu الtawbati wa qabuulihaa wa sacati raxmat اllahi wa gayri dalik towbada iyo aqbalkeeda iyo naxariista ilahay weynankeeda baabun fi اlamri bالtawba can abi burdata qaala samictu alaqar alaqar almuzani radia allahu canhu wa kaana min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam asxaabtii nebiguna ka mid ahaaye yuxadiثu bna cumar ibna cumar isagoo u sheekaynayaan maqlay oo leh qaala wuxuu yidhi alaqar radia allahu canhu qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيyh wasalam yaa ayuha الnaas tuubuu ilى allah dabiiho alla u toobo keena fa innii atuubu ila allahi fi اlyawm mi'ata mara boqol goor baan anigu ilaah u toobo keena boqol goor baan u toobo keena inaan istikfaarsadaayo istikfaarka iyo toobakeenka badiya baabu alxadi cala atawba can alxaaris ibni suwaydin qaal dakaltu calaa cabdillaahi acuuduhu wa huwa mariid cabdullahi bni mascuud cabdullahi bni mascuud ayaan u galay anigoo booqanaya isagoo oo jiran faxadaثanaa bxadiiثayni laba xadiid buu noo sheegay xadiiثan can nafsihi xadiid naftiisu nooga sheegay wa xadiiثan can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam xadiidna rasuulka ilahi buu nooga wariyey labadaasu noo sheegay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama yaquul lallahu ashaddu faraxan bitawbati cabdihi اlmu'min min rajuli fii ardin fii ardin dawiyaةi muhlika macahu raaxlat ilى akhiri lallahu ilaah baa ashaddu ka daran faraxan faraxa ka daran oo ka farax badan bitawbati cabdihi اlmu'min addoonkiisa mu'minkaa toobakeenkiisa faraxuu ku farxayaa ka badan min rajulin nin fii ardin dawiya fii ardin saxraaya dawiya yani saxraa muhlika oo qafro aho lagu halaagsamo aan lahayn biyo iyo har iyo waxba aan lahayn cid aan deganayn nin jooga macahu raaxilatuhu ashiisii gaadiidka ahaydna wata calayhaa tacaamuhu wa sharaabuhu ay ku raran tahay hashaana cuntadiisii iyo sharaabkiisii ay ugu raran yihiin fanaama seexday fastayqada soo toosay waqad dahabad iyada tagtay kolkuu soo toosay hashiisii waayey biyihiisii iyo cuntadiisii kulli wixiina iyada ay ku raraayeen meel cidlo ana uu joogo faطalabahaa raadiyey xataa adrakahu اlcatash ilaa oon uu qabtay uma qaala yidhi arjicu ilaa makaani aladii kuntu fiihi faanaamu xataa amuut geedkii aan hoos jiifay yaan iskaga noqonayaan hoos seexanaya aan ku dhinte kollayba waa dhimanayaa geed harkiun aan ku dhinte halkaan iskaga noqonayaa yidhi fawadaca ra'sahu madaxiisa dhigay calaa saacidihi suxulkiisa gacantiisa barkada yani liyamuuta inuu dhinto geer isu diyaariyey fastayqada soo toosay wa cindahu raaxilatuhu isagoo heshiisiina ay dul taagan tahay soo toosay calayhaa zaaduhu wa طacaamuhu wa sharaabuhu sahaydiisii iyo cuntadiisii iyo biyihiisina ay ugu raran yihiin nin sidaasa su u farxaya maxaa u malaynaysaa geeri filanayo marka soo noolaaday nin soo noolaaday oo kaloo la mid yahay ninkaas weliba faraxiisa kolkuu faraxii ka badbatay buu inuu ilaahay ku xamdiyo doono markaasu wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk sidaasuu yidhi akhtaa min shiddati alfarx halkuu odhan lahaa ilaahu adiguna rabbigaygii baa tahay anna buu wuxuu yidhi ilaahu adna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaagii farxii baa ka badbato farxi sidaa la yidhi marka qofkaasu siduu u farxay si ka daran ayuu ilaah ugu farxaa addoonkiisa markuu toobo keeno fallaahu ashaddu faraxan ilaah baa ka daran xagga farax uga daran bitawbati cabdi اlmu'min eh, addoonka mu'minka ah towbadiisa uu ku farxo min hada biraaxilatihi wa zaadihi ninkaas faraxiisa oo hashiisii iyo sahaydiisa ku farxay baabun fi sidqi bitawba runta towbada laga sheegay yani si runa loo tooba keeno wa qowlihi caza wajalla wcalى halaaثati aladiina kullifuu waa xadiidkii kacb ibni maalig ee dheera can ibni shihaabin qaal qaala rasul qaala ibnu shihaab baa wuxuu yidhi gazaa rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama gazwata tabuk rasuulki ilaahay wuxuu duulay gazwadii tabuk buu duulay sanadkii sagaaleed ee hijriga aakhir alghazawaadkii bayna ahayd uguna dheerayd meesha loo duulay aada u fogay wa huwa yuriidu aruum wa nasaara alcarab bishaam isagoo doonaya oo meesha u duulayna ay tahay ruum iyo nasaarada carabta ee degan shaam degan qaala ibnu shihaabin faأخbaranii cabdالرaحmaan bni cabdillaahi bni kacb bni malik ya cabdالرaحmaan bni cabdillaahi bni kacb bni malik cabdullahi bni kacb baranii waxaa ii warramay cabdullahi bni kacb bni malikin cabdالرaحmaan ibni cabdillaahi bni kacb bni malik ayaa wuxuu ii sheegay ana cabdاllahi bna kacbin oo aabbihiisihi wa kaana qaa'ida kacbin min baniihi xiina cami cabdullaahina wuxuu ahaa kacb ibni maalik midka hogaamiye carruurtiisa midka ka hogaamiye buu ahaa kolkuu indhabeelay qaala inuu yidhi samictu kacb ibna maalik kacbibni maalik baan maqlay shaacirkii saddexdii shucaradee rasuulka ee waaweynaa midkood ah baa waxaan ka maqlay yuxadidu isagoo ku sheekaynaya xadiidahu xiina takhallafa can rasuuli llahi sala allahu alay slam fii qaswati tabuq markuu rasuulkii ilaahay ka hadhay qaswatu tabuk uu ka hadhay kacab isagoo ka sheekaynaya yaan maqlay buu lehay cabdullahi bnu kacb qaala kacbu bnu malik kacb bnu malik baa wuxuu yidhi lam atakhalaf can rasuuli llahi sala allahu alay waslama fii qaswatin gazaaha qat ila fii qaswati tabuk duulaan uu duulay rasuulka ilaahay weligay kama aanan hadhin ilaa qaswatu tabuk mooyaane غayra أنii تkلفtu fي غaزوaةi bdri lakin غaزوaةu bdr isa waan ka hadhay iyadana marka labadaasu ka hadhay غaزوaةu bdr iyo qaswatu tabuuk labadaasuu ka hadhay walam yucaatib axada takhallafa canhu mana aanu canaananin nebiga alayh salatu wasalaam qaswatu badr qof ka hadhay ma aanu canaananin inamaa kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waalmuslimuun waxay uun u baxeen rasuulkii ilaahi iyo muslimiintii la socdayba yuriiduuna iyagoo doonaya cira qurayshin safarkii quraysheed iyagoo doonaya dagaal xumayna u bixin xataa jamaca allahu baynahum wa bayna caduwihim calaa gayri micaad ilaa uu ilaahay iska hor keenay iyaga iyo cadowgoodii ballan la'aan iyo talagal la'aan iska hor keenay dee hortii hore safkaa inay soo qabsadaan un u baxeen marka qofna lama canaanin qofkii ka hadhay iyo waxba lama canaanan qofkii diyaarahona soo raacan baa layidhi walaqad shahidtu waxaan ka qayb galay maca rasuuli llahi sala allahu alay waslam leylata alcaqaba habeenkii caqabaad baan ka qayb galay caqabad caqabatu mina ayaa laga wadaa halkan kada jamratu alcaqaba agteeda maxaa habeenkii hijrada lagu heshiinayo wafdigii qray wafdigii ansaarta iyo nebiga calayhi isalaatu wasalaam inuu nebigu xaggooda usoo wareego soo hijrooday ay kula heshiinayeen habeenkaasu ka wada habeenkaasaan ka qayb galay heshiiskii caqaba ayaan ka qayb galay laylat alcaqaba xiina xiina tawaafaqnaa cala alislaam markaan ku heshiino isugu ballanqaadnay islaamnimada wamaa uxibu mana jecli ana lii biha badalaha yani habeenkaa caqaba bedelkeed inaan leeyahay mashhada badrin badri ka inaan bedri yaa ku siiyo oo tantada kaa dhaafa ismelihi oo inay ka fiicantahy ka ajir badanta uma arka wain kaanat badrun badri haba ahaato adkara fi nnaasi minha dadka dhexdiisa kaga sheegsheegi badan oo dadku ay badri aad u hadal hayaane laakiin lcaqaba inay ka liidato uma malaynayo iyaa kugu dooraya waxba ismelihi wa kaana min khabarii intaasoo dhan marka muqadima iska ahayd kaana min khabarii warkaygii waxaa ka mid ahaa xiina takhallaftu can rasuuli llahi sala allahu alay slam fii qaswati tabuuka qaswatu tabuk markii aan ka hadhay warkayga waxaa ka mid ahaa annii lam akun inaanan ahayn qaddu weligay aqwaa kii ka xoog badan walaa aysara kii ka maal badan ma aanan ahayn minii xiina takhallaftu canhu fii tilka alqaswa qaswigaa markii aan ka hadhay nebiga ilaah aan ka hadhay maalin aan ka xoog badnaa iyo maalin aan ka maal badnaa midna ma ayna jirin wax cudurya ma aanu lahayn sariix buu iska ahay waa iska qiranaya saraaxadaas iyo qirashadaasaan ilahay ku nabadgelin doonaa goortanda wallaahi maa jamactu qablahaa raaxilatayni qatu weligay maalintaa ka horow laba halaad isma keenin laba halaadoo gaadida isma keenin weligay isma kay kulmin xataa jamactuhumaa ilaa aan ka kulmiya fii tilka alghaswa gaswigaas ilahay laba halaad oo mid waliba gaadid ay noqonaysa oon ka kulmiyey weligayna hadda ka hor maba helin laba halaadoo sidaas oo kale fagazaaha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam gaswigaasu rasuulka ilaahay duulay fii xarin shadiid kulayl daran واstaqbala waxaanu ka hortegay safaran baciida wamafaaza safar dheer iyo iyo muxuu aha iyo dhul saxra ah oo sii maraayo ayuu ka hortegay rasuulka ilaahay واstaqbala caduwan kahiira cadow fara badanna waa ka hortegaayay fajalaa lilmuslimiin muslimiinta wuxuu daaha uga qaaday amrahum arrintoodii uu u caddeeyey nebigu alay sala slam meeshuu aadayo waa u sheegay liyata'ahabuu uhbata qazwihim inay isdiyaariyaan oo isdiyaarinta qazwigooda ay isu diyaariyaan u sheegay meeshaa fogideeda iyo wax dhibaatada ka sokaysa iyo cadowga la la-aadayo farihiis iyo xooggiisa iyo daraaddeed bu ninba wixii tabartiisa inuu qaato daraaddeed buu ugu sheegay nebigu alayh isalaatu wasalaam fa akhbarahum biwajhihim aladii yuriid jihada uu doonayo rasuulka ilaah waa uga warramay intaa maalintii intii ka horraysase markuu meel doonayo nebigu alayh isalaatu wasalaam waa ma aanu caddayn jirin meel kaleu afka ku qabsan jiray oo meeshuu aadaya mooya meel kale buu waraysan jiray oo meel heblaaya jidkeeda yaqaana biyaheeda yaa yaqaana daaqeeda suu yahay meel wax laga sii iibsado oo lasii maraya male saasuu si mxua jawaasiista cadowga uu muxuu ahay uu u jaah wareeriyey sidaa yeeli jiray laakiin maalinta diirka uga qaada wuxuu yidhi meel heblaayaan aadayna tabug baan aadaynaa si ay dadku isu diyaariyaan wاlmuslimuuna maca rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslama kahiir muslimiinta rasuulka ilaahay la jiraana waa fara badnaa ilaa soddon kun baa lagu sheegay walam yajmachum kitaabun walaa yajmachum kitaabun xaafid yuriidu bidalika adiiwaan eh, maxaaha kitaab lagu qoraana ma ururinaynin dadkoo lama qori jirin wuxuuna ka wada yani lama diiwaan gelin jirin kitaabun xaafidkaas wuxuu ka wadaa diiwaan buu ka wadaayo dadka lama diiwaan gelin jirinoo dadku ma ayna qorayn qaala kacbun faqalla waxaa yaraa rajulun yuriidu an yatagayab qof oo raba inuu ka hadho inuu ka maqnaado yadunnu wuxuu malaynayey ana dalika sayakfaa lahu inuu arrintaas u qarsoomayso iyuu moodi jiray ila kol haddaan isqoraynin qof alla dadkuna ay fara badan yihiin qof alla qofkii hadhaaba wuxuu lahaa xoo qofna lagu tabi maayo oo qofna ka ogaan oo qarsoomi karta maa lam yanzil fiihi waxyun min allahi caza wajal haddaanu waxyi xagga alle kaga soo degin wagazaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam tilka algazwa xiina taabat ihimaar markay midhihii bislaadeen ayuu qaswiga aaday nebigu alayh salaatu wasalaam wadilaal iyo hadharkii hadhartiina macaanaadeen fa ana ilayhaa ascar yani amyal iyadaasaan marka qalbigayga uula jiray oo xaggeedaan qalbigay u leexanayay fatajahaza rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waalmuslimuuna maca rasuulka ilaahiy muslimiintii la jiray waa isdiyaariyeen watafiqtu waxaan bilaabay aqduu inaan kalaho guriga ka soo baxo aroortii likay atajahaza macahum inaan isdiyaariyo daraaddeed aanu niyeysan ee guriga ka soo baxayaan fa arjicu waa soo noqonayay walam aqdisha anaan waxba qabanin oo meel alla wax ka wada aroortii markaan soo baxan ku talagalo inaan isdiyaariyo oo gaadiidkayga iyo saydeediiyo isku duwado unbaa wuxuun dhexdii iga baxayo wuxuuna ii lowsiinayo ilaa aan gorigii ku soo noqdo galabtii anaan waxba qabsanin wa aquulu fii nafsi markaasaan waxaan is odhanayay ana qaadirun calaa dalika idaa aradtu mar alle markaa alaabtayda oo dhan waxaygu ay diyaaro markaan karaba markaan rababa waan karayaa inaan isku dugoodo oon isku hagaajisto falam yazal dalika arrintaasaan waxayna ka zuulin yatamaadaa bi inay ila sii dheeraato xataa istamara binnaasi aljiddu ilaa dadkii uu muxuu ahay la sii socday eh, dadaalkoodii ay dadaalayeen iyo dadkii ay eh, muxuaha isu diyaarinayeeni ay muxuaha muddo eh, muxuahay noqotay mid mustamira ah, ay noqotay xidhiidh ah faasbaxa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ahaaday qaadiyankii kala haya waalmuslimuuna maca muslimiinta la jira berri buu rasuulkii alayh salatu slam ka xayaabay noqotay walam aqdi min jihaazii shay-an anigoon isdiyaarintaydina waxba ka qabsanin waxba anaanu ii ee rasuulkii alayhi salaatu wasalaam uu berri baxaya uma qadawtu waan soo kallahay maalintii iyada ahayd farajactu waan soo noqday walam aqdi shay-ana waxba qabsanin falam yazal dalika yatamaadaa bi arrintaasu inay ila sii dheeraatay bayna ka zuulin xataa asracuu ilaa ay degdegeen oo yani ay baxeen watafaarata algazwu yani qazwigiina uu kala go'ay oo ay ka baxeen beledkii ay ka baxeen ay naga fogaadeen fahamantu waxaan ku hamiyey an artaxila fa udrikahum inaan harto oo aan ka daba tago dhexda ku gaadho fayaa laytanii facaltu alla maxaan u yeeli waayey uma lam yuqadar dalika lii la ima qadarin arrintaasoo inaan kan ka daba baxaan dhexda ku gaaro alla ima qadarin waxaase iqumanayd inaan gaaro fatafiqtu waxaan bilaabay idaa kharajtu fi nnaasi dadka markaan kusoo dhkusoo baxo guriga ka soo baxo dadki soo dhex galo bacda khuruuji rasuuli llahi sala allahu alay slam nebigu markuu baxay ka dambow markaan soo baxo guriga intaan ka soo baxo dadki soo dhex galo yuxzinunii inuu imurjiyo annii laa araa inaanan arkaynin lii uswatan waxaan ku daydo oon hebel waa iska jooga aan idhaaho inaanan arkaynin ilaa rajulan maqmuusan calayhi fi nifaaq yani muttahaman calayhi fi nifaaq nin lagu eedeeyo o lagu ceebeeyo munaafiqnimo aw rajulan miman cadara allahu caza wajalla min aducafaa ama nin dadka ilaahay u cudur daaray ahay oo tabar yar labadan baan arkayay dadka aan ku soo dhexharay kolkaan arka inay yihiin munaafiqiin iyo ducafaa masaakiino macduuriina kolkaasaan dhexi jiray oo wax ku daydo ilaahu rag midaaba iyaguba iska jooga arrinta waxaa dhib male aan is idhaaho arkaynin walam yadkurnii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama xataa balaqa tabuuka rasuulkii ilaahayna ima soo hadalqaadin oo ima tabin ilaa uu tabuug gaaray meeshii lagu socday ilaa uu ka gaaray ima soo hadalqaadin faqaala wuxuuna yidhi wahuwa jaalisun fi lqowmi bitabuuk isagoo tabuuk ragga dhex fadhiyaba wuxuu yidhi maa facala kacb bnu maalik kacb ibnu maalik muxuu sameeyey fa qaala rajulu min bani salima qoladaa banu salima la yidhaha waa qolada isna ka dhashay kacbna qoladaasu ka dhashay wuxuu yidhi yaa rasuula allah xabasahu burdaahu wannadaru fii cudfayhi waxaa celiyay ninkaas labadiisii mare ee cusbayda uu iibsaday iyo iyo daadaawadashadu isdaadaawanaya hareeraha iska eegayo kuwaasa shuqliyey dhan kaleba male ninkaasu dhar cusub buu iibsaday oo marka xaragadiisa iyo dharkiisaasu ku shuqlanya faqaala lahu mucaad bnu jabal mucaad bnu jabal isna nafs qabiila abaa wuxuu yidhi bi'sa maa qult xumaa waxaa tidhi ninkii canaananaya wallahi yaa rasuul allahi maa calimnaa calayhi ilaa khayra wanaag mooyaane ninkaa waxba kama ogin waxaan wanaag ahayn kuma ogin sidaasaa la gudboon marka qofkii maqla qof muslimaho la xamanayo qofkii maqla taasaa la gudboon inuu ilaaha cirdigiisa u daafaco ayb taasa la gudboon fasakata rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wasalam waa aamusay rasuulkii ilaahay fabayna huwa calىa dalika sidaa isagoo ku jira id ra'aa wuxuu arkay rajulan mubyadan nin dharcad qaba buu arkay yazuulu bihi saraabu saraabku uu muxuu ahay dhalanteedku uu la socdo nin saxariis oo dhex socdo oo biyo inuu dhex socdo aada moodo oo maalin weyntii la arko kolka qoraxdu kululaato qofka saxraha joogaayo wax biyo aad moodo uu arkaayo kaasaa saraab la yidhaahaa kaas maxaa isagoo saraabkaas dhex socda oo qof biyo dhex dabaalanayoo kale aad moodaysaa oo dad cad qaba uu arkay nebigu alayhi isalaatu wasalaam oo soo socda raggii kasoo daba socda fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam kun abaa khaytama abu khaytama noqo qofkaa soo socdo buu yidhi faidaa huwa abuu khaytamata alansaariy wa huwa aladii tasaddaqa bisaaci tamr ciina lamazahu lmunaafiquun abuu khaytamahaasuna wuxuu ahaa ninkii saaca timirtaa sadaqaystay ee munaafiqiintu ay muxuu ahay xanteen ayuu ahaa ayb ilaahay uu ku soo dejiyey aladiina yalmizuuna almutawiciina min almu'miniina fi sadaqaati wladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum aladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum taas eh, caayan ninkaasu abuu khaytamo ah oo yidhahan muxuu ilahay uga baahan yahay saaca timir ilah muxuu ku felaya ayb ninkaasoo soo socda arkii nebigu alayh isalaatu wasalaam qaala kacbun kacbuna wuxuu yidhi ninka abuqaysamahana wuxuu ahaa warkiisu wuxuu ahaa hortii hore wuu ka hadhay isaguna sida kacb ibnu oo kale buu dadka uga hadhay markaasuu laakiin maalin ayuu isaga oo muxuha baadi iyo wax ku maqnaa ayuu gurigiisii yimid laba naagoodna waa qabay labadii naagooda marka wuxuu arkay mid waliba cariish waa guriga hortiisa ahaa intay rushaysay biyo ku rushaysay oo biyo u qaboojisay oo cunto u karisay oo mid waliba cariishka hortiisii isu oh, sii taagtay oo isu diyaarisay ay leedahay mid waliba adiga kugu soo leexdo oh. ayuu arkay kolku gurigii maalintii kusoo noqday markaasuu fakeray oh, oo markaasu wuxuu abuu khaysama fii dhillin baarid wa maa'in baarid wa shahiid wa imra'atin xasnaa wa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam fi saxraa wallahi ma hada bilinsaan markaasuu ku dhaartay wallahi middiina usoo geli maaye diyaariya oo sahaydeeda isugu kay ilaah rasuulka ilaahay ka daba tago markaasuu ka daba yimid markaas iyagoo la degan yahay usii socday isagoo tabug la gaaro la degan yahay uu raggii ku soo baxay faqaala kacbu bnu malik kacb bnu maalik wuxuu yidhi falamaa balaganii ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama tawajaha qaafilan min tabuk markay soo gaadhay rasuulka ilahi inuu soo jeedsaday isagoo ka soo noqonaya tabuk kolkay soo gaadhay xadaranii waxa igu soo xaadiray uu isugu soo kay ururay baffii murugtayda xusnigii oo dhan baa isugu kay yimid kalow maxaad yeeli doontaa rasuulka ilahay maxaad la qaabili doontaa fatafiqtu waxaan bilaabay atadakaru alkadiba beenta inaan xusuusto wa aan idhaaho bimaa akhruju min sakhatihi qadan cadhadiisa maxaan kaga baxayaa berri oo inaanu ii cadhoonin aan kaga maxaan kaga eh, kaga badbaadaya wa astaciinu calaa dalika arrintaana waxaan la kaashanayay huwa aladii ra'yu min ahli qof alla qofkii wax qaradaha ah caqlilaho eh, qaraabadayda ana waan la kaashanay oo iga taliy oo maxaan ugu jawaaba rasuulka ilahi maxaan kala hortaga falamaa qiila lii markii la yidhi ina rasuula allahi sala allahu alay slam qad adalla qaadimaa rasuulka ilaahi waa idin soo qabtay waa idin soo hareeyey oo waa waa idin hayaa isagoo soo gelaya berri u imaanayaa la yidhi soo dhowaaday zaaxa cannii yaa waxaa iga zuula iga baaba'ay albaatil baadalkii oo dhan aan isku duudayd oo dhan baa iga baaba'ay khalaas wixii beenta aan isku hagaajisay oo dhan waa iga kala tagtay xataa caraftu ilaa aan gartay annii lan anjuwa minhu inaanan kaga nabadgelaynin bishayin abadan waxba waxaan isku hagaajiyo beenbeenta oo dhan midna inaanan kaga nabadgelaynin baan ogaaday fa ajmactu waxaan goostay sidqahu inaan u run sheego runta iska sheeg baan is asbaxa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sabaxa wa asbaxa rasuulu llahi sala la alay slam rasuulka ilahina wuxuu ahaada ahaaday kii soo gelaya berrii soo gelay maanta imaanaya wa kaana wuxuuna ahaa idaa qadima min safarin safar markuu ka soo galo bada'a bilmasjid masjidku ku bilaabi jiray farakaca fiihi rakcatayni laba ragcadood buu ku tukan jiray uma jalasa linnaasi dadku u fadhiisanayay dadka soo salaamaya salaamta ugu imaanaya u fadhiisanayay masjidka masjidku ku qaabili jiray dadka falammaa facala daalika markuu sidaa yeelay caadadiisa sidai ahayd ja'ahu waxaa u yimid almukhallafuuna kuwii haray baa u yimid fatafiquu yactadiruuna ilayhi waxay bilaabeen ay u cudur daartaanoo wayaxlifuuna lahu ay u dhaartaan wa kaanuu bidcatan wa hamaaniina rajulan dhowr iyo siddeetan nin bay ahaayeen oo munaafiqiin iyo reerbaadi iyo faqabila minhum rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam calaaniyatahum wa baayacahum wastaqfara lahum rasuulkii ilaahay daahirkoodaasuu ka aqbalayoo waa u cudur daaray waa la mubaayacooday oo hadda kadib inaanan dagaal kale iyo aanan ka haraynin iyo waxaasay ugu ballan qaadeen waa ka aqbalay waana ilaahayna dembi dhaaf waa uga dan wawakala saraa'irahum arrintooda qarsoodigana wuxuu ku daayey ila allahi subxaana watala ilah buu ku daayey daahirkoodaasna waa ka aqbalay nebigu alayh salatu salaam laakiin waxba u tari maaya daahirkoodaas been ilah u sheegeen weeyaano ilahay hadda waa canaanan doonaa waa ku beenin doonaa xataa ji'tu ilaa an anu ka imid falamaa sallamtu markii aan salaamay tabasama muusooday tabasuma almuqdab qof cadhaysan isu u muusooda u muusooday waxaad ka garanayso inuu cadhaysan yahay yuu muusooday uma qaala markaasu wuxuu yidhi tacaala kaalay faji'tu amshii xataa jalastu bayna yadayhi waan imid anigoo socda ilaan hortiisa ka soo fadhiistay faqaala lii markaasu wuxuu yidhi maa khallafak alam takun qad ibtacta dahrak daharaka yani gaadiidkaagii ka wada maxaa ku reebay soo gaadiidkaagii ma aadan iibsanin oo gaadiid aad eh, nagu soo raacdo ma aadan haysanin qaala kacbu wuxuu yidhi qultu yaa rasuula allah wallahi low jalastu cinda gayrik haddaan fadhiisan lahaa qof kale agtiisa min ahli dunya dadka adduunyada eh, eh, nin adduunyada haddaan hortiisa soo fadhiisan lahaa rasuulka ilaahay adigoon ahayn nin kaloo iska boqor iyo amiir iyo wax sidaas haddaan soo hor fadhiisan lahaa lara'aytu waan arki lahaa annii saakruju min sakatihi bicudrin inaan cadhadiisa cudur aan sheego aan u sheegta kaga bixi lahaa waan garanayaa waxaan sheega kamaanan waayeen laqad ucطiitu jadalan dood ba alla isiiyey waan sida loo dooda waan aqaana nin shaacira buu ahaayo walaakinii wallah laqad calimtu waxaasaan ogaad lain xadadtuka alyawma maanta haddaan kuugu sheekeeyo xadiida kadibin war oo been ah tardaa bihi canii aad iga raalli noqonayso layuushikana allahu alla inuu ila soo degdegayaa an yusqitaka calaya inuu iga kaa caraysiiyo inuu ilahay intuu ugu beeniyo waxay soo dejiyo aad ii carooto inuu ilaahay la soo degdegayaan garanayaa ka been ayn waxba ina ii tarayn walain xadadtuka xadiida sidqin sheeka run ah haddaan kuu sheegana tajidu calaya fiihi aad iigu cadhoonaysana inii laarjuu fiihi cafwa inni la arjuu fiihi cuqba allah ilahay caaqibadiisa yani caaqibo wanaagsan baan rajaynaya intaan runta kuu sheego adii carooto inuu wanaag ka dambeeyaan rajaynaya wallaahi maa kaana lii min cudrin weligay cudur ma aanan wax cudura ma aanan lahayn wallaahi maa kuntu qatu aqwa walaa aysara minii xiina takhallaftu canka wallaahi weligay ma aanan ahayn kii ka xoog badan iyo kii ka maal badan toona markaan aan kaa hadhay maalin aan ka xoog badnaa ma jirto iyo maalinaan ka caafimaad badnaa iyo maalinaan ka xoola roona qaala rasuulu llahi sala lla alay sl mrkaas rasuulka ilahi buu wuxuu yidhi amaa haadaa faqad sadaq kanu run buu sheegay raggii kale marka inay been sheegayaan buu dareensanaa nebigu alayhi isalaatu wasalaam lakiin daahirkaasuu dadka ka aqbali jiray ayb ilaah waa ka ku yidhi khudi ilcafwa waamur bilcurf cafwigaasuu iska qaadanaya daahirkaasuu dadka ka ka qaadanaya muxuu ahaay baatinkiinana ilaah baa ku shaqalay buu odhanay faqum xataa yaqdiya allahu fiika kac ilaa ilaah arrintaada ka xukumo kac buu yidhi run baad sheegtay lakin kac fa qumtu waan kacay wa haara rijaalu min bani salima waxaa soo kacay oo igu soo yaacay niman oo qabiiladayadii banu salima ka mid a faatabacuunii waa isoo raaceen waa canaananayaan wa qaaluu lii waxay yidhaaheen wallaahi maa calimnaaka adnabta danban qabla haada kuma ogin dembigaad maanta gashay oo kale inaad weligaa samaysay kuma ogin laqad cajasta waxaad kari weyday fii an laa takuna اctadarta ilىa rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslm bima اctadara ilayhi اlmukhallafuun inaad rasuulka ilaahay u cudur daarto waxay dadkii kale ka hadhayba ugu cudur daarteen miyaad kari weyday faqad kaana kaafiika waxaa kugu filaan lahaa dembaka dembigaaga waxaa kaaga filaan lahaa iyo beenta aad sheegtayba istikfaaru rasuuli llahi sala allau alay slam rasuulka ilaahay oo ku yidhaha qum gafar allahu laka ku yidhaha baa kugu filaan lahayd baas beenta aad sheegtay iyo haridii iyo wixii o dhan taasaa kaa tirtid maxaad been isaga sheegi weyda adigu cudur daarto waxaad sheegtay miyaad garan weyd qaal fawallahi maa yazaaluu yu'anibunanii yu'anibuunii waxayna ka zuulin inay canaantaan xataa aradtu ilaa aan ka doonay an arjica ilaa rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam fa ukadiba nafsii inaan rasuulka ilahay intaan ku noqdo aan isbeeniyo naftayda beeniyo aan idhaho rasuulka ilahi waxaan goorteeda kuu sheegay beentayba ahay waxaas iyo waxaas iyobaa jiray aan idhaaho ilaa ka niyeystay bay nimankii hadalkii ugu badiyeen qaala uma qultu lahu markaasaan waxaan ku yidhi hal laqiya haada macii min axad arrintaydan oo kale qof kaloo la kulmay ma jira sidaydan oo kale intuu nabiga runtii ugu sheegay hadalkaygan oo kale la yidhi qaaluu nacam laqiyahu macaka rajulaani laba nin baa arrintaasoo kale la kulantay qaala mila maa qult wixii aad tidhahoo kale yidhi wa qiila lahumaa mila maa qiila lak wixii lagugu yidhi oo kalena iyagana lagu jawaabi ayb qaala qultu man humaa waa kuwe qaaluu muraaraةu bnu rabiicaةa alcaamiri wa hilaal bnu umayata alwaaqifi waa labadaa nin yani qaala wuxuu yidhi marka kacab fadakaruu lii waxay ii sheegeen rajulayni صaalixayn laba ninoo wan wanaagsan bay ii sheegeen qad shahidaa badran badr ka qayb galay fiihimaa uswa dayasho leh niman lagu daydo ah labadaas ii magac dhabeen kolkay labadaa nin ii magac dhabeen ya khalaas noqoshadii hafta hore qalbiga kusoo dhacday iska daayay haddii hebel iyo hebelba sidaa la yidhi khalaas meeshay maraan adiguna la mar qaala famadaytu waan tegay oo yani maayna soo noqonin xiina dakaruuhumaa lii markay ii sheegeen qaala wanahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam almuslimiina can kalaamina rasuulka ilaahayna in nalala hadlo buu dadka ka reebi ka nahiyey ayatuha halaaa saddexdayadaas saddexdayadaas min bayni man takhallafa canhu intii dadkii ka hadhay isaga ka hadhay dhexdooda baa saddexdayadaa layidhi nimankaas yaan lala hadin qaala faijtanabana annaasu dadkii baa naga fogaaday dadkii baa maxaan nala hadlaynin wa qaala mse wuxuu yidhi tagayaruu lana ijtanabana annaasu buu yidhi mise tagayaruu lana middood buu yidhi dadkii baa noo doorsamay sulkaayo bedelay xataa tanakarat lii fii nafsi alardu ilaa dhulkiiba ila qalaadaaday dhulkiiba ila qalaadaado meeshan aad joogtahay beledkaagii madiina ahaba ma ahaan isleehaba qof kula hadlayaa ma jiro sidii qof qariiba oo kale iyo wax ku salaamaya iyo wax kula hadlaaya iyo wax ku imanaya mid aanu jirin famaa hiya bilardi alatii acrif dhulkii aan qaanayba ma aha dulqalaado qariba ila noqotay falabithnaa calaa dalika sidaasaan ku joognay hamsiina leyla konton habeen baan sidaa ku joognaa nalal hadlayn muddadii la maqnaayba konton ahayd konton maalmood baa qaswi lagu maqnaa marka kontonkii konton muxaa u dhigma ayaa iyagana muxuu ahay la muqaatacay ayb marka muqaatacada noocaas oo kale ee qofka aan lala hadlaynin haddii ay tahay shay ku saabsan qarad diinee ku saabsan marka waa bannaan konton maalmood baa dhan ay ka aamusnaayeen marka xadiidka aynu soo marreen saddex maalmood wax ka badan qofku walaalkii inuu ka aamusnaado aan ma bannaano ahayd waa wixii aan ahayn qarad diini aan ahayn a weeyaan qofkii aad wuxuu adiga kugu bi'iyey gaar ahaan kaa galay oon aad ugu xanaaqsan tahay kaasaa laga wadaa fa amaa saaxibaaya saddexdoodii nin marka kala tilmaamayaa nin waliba kontonkaa kontonkaa habeen sida ahaa fa amaa saaxibaaya fastakaana way isdhiibeen labadii nin ee kale wa qacadaa fii buyuutihimaa yabkiyaan guryahoodii fadhiisteen iyagoo ooyaya wa amaa ana fakuntu ashaba alqawmi waajladahum raggaas kii waxaan ahaa ugu da'yara ugu xoog badan fakuntu akhruju waa soo bixi jiray oo gurigay waa ka soo bixi jiray faashhadu salaata salaadan ka qayb geli jiray waatuufu fi laswaaq suuqaqan ku wareegi jiray walaa yukallimunii axadun qofna ilama hadlaynin wa aatii rasuula allahi sala alla alay slm rasuulka ilaahi baan u imaan jiray fa usallimu calayhi waan salaamayey wa huwa fii majlisihi bacda asalaa meeshuu ku tukaday salaada dabadeed isagoo fadhiya baan u imanaya oo salaamaya fa aquulu fii nafsi markaasaan nafteeda is odhanayay afkiisaan fiirinaya hal xaraka shafatayhi biraddi salaami am la kalo dabnaha ma dhaqdhaqaajiyo salaantii ma kaa qaado gaan is odhanaya hadal ma ma maqlaynin hadal igama jawaabin laakiin hoos ma kaaga qaaday is fiirinaya uma usallii qariiban minhu agtiisaan ku tukanaya wa usaariquhu nadar daymadaan ka xadayaa oo kolba hoos baan kolkol ka fiirinaya faidaa aqbaltu calaa salaati salaadayda markaan ku jeedsado nadara ilaya waa soo fiirinaya waida iltafatu naxwa dhankiisa markaan eegana carada canii waa iga jeedsanaya wejiga iga dadbaya xataa idaa taala calaya dalika arrintaasu markay ugu dheeraatay min jafwati lmuslimiin muslimiinta goyntooda ayna gooyeen mashayti waan socday xataa tasawartu ilaa aan fantay jidaara xaa'iti abi qataada abuqataada qataada beertiisa derbigeedii ayaa fadhitay wa huwa bnu cammi waanayna adeerkay waa axabu nnaas ilaya dadka kaan ugu jecelahay weeye fa calayhi waan salaamay fa wallahi maa radda calaya salaam salaamta igama qaadin salaamta igama qaadin rasuulka ilaahay baa yidhi yaan lala hadlin salaamtuna hadal weeyaan faqultu lahu markaasa waxaan ku uhi yaa aba qataada anshadtuka eh, allaha ilaah baan kugu dhaariyey anshadtuka billah ilaah baan kugu dhaariyey hal taclamunii uxibu allaha warasuulahu bay og tahay inaan ilaahay rasuulkiisa jeclahay qaala fasakata waa aamusay uma cudtu waan ku noqdo fanaashadtuhu waan dhaariyey fasakata waa aamusay uma cudtu fanaashadtuhu waan ku noqdo waan dhaariyey faqaala markaasuu mar saddexaadkii yidhi allahu warasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisaa og inaad jeceshahayeen kale fafaadat caynaaya indhahaygii baa ilmeeyey indhahaygii baa ilme booday watawallaytu waan ka noqday xataa tasawartu ljidaar ilaan derbigii fantay oon ka dhacay fabaynaa ana amshi fii suuqi lmadiina mar aan socday suuqa madiina dhex socday faidaa nabadiyu min nabati ahli shaam nabat niman fallaaxiin oo beeraley ahaa baa nabad lagu magacaabi jiray oo shaam iyo xijaaz dhexdooda deganaa oo muxuabaa lagu magacaabi jiray carab iyo cajam isku jira ah oo lahja khaas oo qariiba leh baa lagu magacaabi jiray nabad waxaa loogu magacaabi miyah joofiya bay la soo baxayeenoo beeraha ku waraabsan jireen baa nabad loogu bixiyey nin fallaax oo fallaaxiinta habshaam ka mid a minman qadima biطacaami yabiicuhu bilmadiina qof cinto uu madiine ku iibiyo keenay ganacsi u keenay ka mid a yaquulu oole baan maqlay man yadullu calaa kacbi bni maalik yaa kacbi bni maalik itusiya u dadka ku dhex leeya qaala fatafiqa annaasu yushiiruuna lahu ilaya dadkii baa farta igu soo fiiqaya waa kaa hataa inay yidhaahaan oo magaciisa sheegaan waa iska ilaalinayaan farta igu soo fiiqaya fartooda fadafaca ilaya kitaaban min maliki hasaan wuxuu ii dhiibay warqad oo boqorkii hasaan uu ka wado hasaan marka waxaa waxay ahayd dawladda dawladda carbeed ee shaam ka dhisnayd bay ahaydee taabica u ahayd qaysar yani wilaayo waxay ahayd wilaayo carbeed oo boqor uu xukumo oo qaysarna raacsanayd laba wilaayana kale ahayd oo busra iyo dimashq labadaasay kale ahaayeen ayb midda busraana sokaysay wa kuntu kaatiban waana far aqaanay fa qara'tuhu waan warqadii buu ii dhiibay boqorkaas ka wado fa idaa fiihi waa isagoo ku taallo amaa bacdu fa innahu qad balaganaa ana saaxibaka qad jafaak nebigu ka wada waxaan maqallay saaxiibkaa inuu ku gooyo waan maqallay walam yajcalka allahu bidaari hawaanin walaa madyaca ilaahayna kuma dhigin meel mxuha dulli iyo iyo dayacaad kuma dhigin falxaq binaa nuwaasika noo imow annagaa ku xidhiidhanayne sidaasuu yidhi marka wuxuu ku guubaabinayaa inuu isaga u yimaado oo isaga wuxuu ahaay nebiga ka yimaado oo diintiisii ka soo baxo dee nin shaacira buu ahaayo muhim ah. qaala kacbi baa wuxuu yidhi faqultu waxaan yidhi xiina qara'tuhaa markaan warqaddii aqray baan waxaan yidhi wa haadaa ayضa min albala' balaaya kale weeyaan nin baaba igu yeerayo gaalnimo iyo iigu yeedhaya diinta inay ka baxo rasuulka ilaah ka imaado isaga u imaado waa balaayo kale imtixaan kale kana waayo fatayamamtu biha tanuura yani qasadtu biha tanuur tinaaradii baan la aaday fasajartuhaa bihaa yani axraqtuhaa biha waan ku gubay dabkaan ku riday warqadiisii xataa idaa madat arbacuuna afartan beri markay ka tagtay min alhamsiin kontonkii beri ana laga aamusnaa markay afartan ka tagtay wastalbata alwaxyu waxyigiina uu daahay oo waxyi nagu saabsan rasuulka ilaahay ilaa ilaahay idin xukumaya kaca weeye marka xukunkii ilaahay waxyigii ku saabsanaana uu daahay idaa rasuulu rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam ya'tiini qofkuu rasuulka ilaahay soo diray baa ii yimid faqaala markaasuu ina rasuula allahi sala allahu alay slam ya'muruka an ta'tazila imra'atak rasuulka ilaahay wuxuu ku farayaa inaad haweeneydaada ka fogaato qaala faqultu uطalliquhaa am maada maada afcal miyaan furaa mise maxaan yeelaa ka fogowdaa muxuu ka wadaa qaala laa bal ictazalhaa falaa taqrabannahaa ha furine ka fogow una haw dhawaanayo naagnimo hawla mucaamaloon qaala faarsala ilaa saaxibaya bimili dalik labadii nin oo kalena sidaas kale ugu farin diray nin walba waxaa la yidhaha haweeneeda haw dhawaanin muqaacadii baa lagu sii kululeeyey weliba qaala faqultu limra'atii haweenaydeediib waxaan ku idhi ilxaqii biahliki fakunii cindahum xataa yaqdiya allahu fii hada alamr orod reerkiinni aadoo la joog ilaa ilaahan arrintantada wax ka xukumaayo ilxaqii biahliki marka kolkii sidaasoo kale qof hadduu yidhaaha anu hadduuna ugala jeedin marka dalaaq ma noqonayso ciddiinni aad lakiin hadduu dalaaq oga jeedo waa noqonaysaa kii nabiga alayh isalaatu wasalaam haweenaydii acuudu billahi minka ku dhihi jirtay sidaasuu ku yidhi dalaaq bayna noqotay qaala fa ja'at imra'atu hilaali bni umaya hilaal ibnu umaya haweenaydiisaba waxay u timid rasuul اllahi sala اllahu alay slm rsulka ilahi baa u timid markii ictizaalka la faray fa qaalat lahu markaas waxay ku tihi yaa rasuul allah ina hilaala bna umayata shaykun daa'ic hilaal ibnu umaya waa nin odayahoo baylaha ah laysa lahu khaadim khaadim ma leh fahal takrahu an akhdumahu inaan u adeego miyaad nacaysaa qaala markaasu wuxuu yidhi laa walaakin laa yaqrabannak yoona ku dhowaanin bas u adeeg laakiin yaanu ku taabanin qaalad markaase waxay tidhi innahu wallahi maa bihi xarakatun ilaa shay wallahi dhaqdhaqaaqaba male oo wax shay uu dhaqdhaqaaqayo nashaad u hayaaba ma jiro wallahi maa zaala yabki mundu kaana min amrihi maa kaana ilaa yowmihi haada maba aanu ka zuulin inuu ooyo oohin la fadhiyo maalintii arrintan ay qabsatay ilaa hadda oohin buuba ku jiraayo xaggayga haddaan anigu muxaa ogolan lahaa kologta isagaaban muxaa aan xaggaas bagu soo jeeda qaal lii bacdu ahli qaraabadayda qaarkood baa waxay yidhaaheen low istaadanta rasuula allahi sala allahu alay wasalama fi imra'atik faqad adina liimra'ati hilaal bni umayata an takhdumah waxaad ka idin dalabtay adiguna rasuulka ilah haweenaydaada uga idin dalabtaydo tilaada ii adeegto anigana hilaal ibni umayaba waa haweenaydiisii u idnay inuu adeegte qaala faqultu markaasaan waxaa idhi laa astaadinu fiiha rasuul allahi sala allahu alay w slam rasuulka ilaah uga idin qaadan maayo wmaa yudriinii maada yaquulu rasuulu llahi sala allahu عليه wasalam ida ista'dantuhu fiiha maxaa ii ogeysiinaya maxaan ka ogahay wuxuu rasuulka ilaahay iigu jawaabayo haddaan eh, uga idan qaato haweenaydeed maxaan ka garanaya wuxuu iigu jawaabayo wa ana rajulun shaabun anuu nin dhallinyaro aan ahay uma baahni khidmadeeda suu ninkaas ugu baahan yahay qaala falabistu bidalika cashra layaalin toban habeen baan marka sidaa ku joogay kolka haweenkiina maxaa naloo diiday ka dambo fakamula lanaa khamsuuna layla konton habeen baa noo buuxsamay min min xiini nuhiya can kalaamina markii hadalkayga dadkana laga reebay laga bilaabo qaala ثuma صalaytu صalaaةa alfajri صabaaxa hamsiina layla calىa dahri beyti min buyuutina salaaddii subax baan ku tukaday guri guryaha iyaga ka mida sadxigiisa dusha baan waxaan ku tukaday habeenkii kontonaad aroortiisii masjidka kuma tukanine gaarkiisu u tukaday fa baynaa ana jaalisun mar aan fadhiyey marka qofka keligiisa marka gaar u tukadee jamaacada aan la tukanine gurigiisa ku tukadaa salaaddiisu inay saxiix tahay waa xadiidkanu tusinayaa ehm, cala alxaali alatii dakaraha allah xaaladii alla uu sheegay caza wajalla min xaaladii alla naga sheegay ee qur-aanka ilaah ku sheegay oo uu leeyahy wala halaaثati aladiina qulifuu xata idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allah xaaladda annaga ku jira buu leeyahay qad daaqat calaya nafsi xaaladii buu tilmaamayaay naftayda ila celiiriyantay wadaaqat calaya alardu dhulkii igu celiriya bimaa raxbat maa waasacnimadeeda samictu waxaan maqlay sawta saarikhin qof dhawaaqaya dhawaaqi baan maqlay owfa oo koray calaa salcin buurta salci layidhaaha koray yaquulu le biaclaa sawtihi yaa kacba bna malikin abshir sida ale baan maqlay kolkaan salaaddii subax guriga ku tukaday baan maqla qofk intuu buurtaa koray saa ku dhawaaqaya qaala fakharartu waan dhacay saajidan sujuud baan la dhacay wa caraftu waxaan gartay an qad jaa'a faraj inuu faraj yimid qaala faaadana rasuulu llahi sala allahu alay slam wuxuu ogeysiiyey rasuulka ilaahi annaasa dadka bitawbati illaahi calayna tawba aqbalkii alla naga tawba aqbalay buu dadka ogeysiiyey xiina sallaa salaata alfajri markii salaadda subax tukaday salaadda subax markii masjidka lagu tukaday buu rasuulka dadka u inuu toobadeedii ay soo degto ilahna naga tooba aqbalay fadahaba annaasu dadkii baa waxay tagay yubashiruunana inay noo bishaareeyaan fadahaba qibala saaxibaya labadii labadaydii saaxiib dhankooda waxa aaday mubashiruun wuu u bishaareynaya dad u bishaaraynaya xaggoodii aaday warakada ilaya warakada rajulun ninna wuxuu ii soo cirbiyey ilaya xaggayga farasan faras buu isoo cirbiya yani nin baa faras iisoo fulo fara xaggayga usoo eriyey oo dadka inuu ka soo hormaro raba waa tartanka marka khayrka lagu tartamayo bishaarada qofka mu'minka loo bishaareeyo markuu wanaag uu helo gaarahaan wanaag xagga diintiisa ku saabsan waa arrin wanaagsan weeyaanoo faraxa mu'minkaa arrin aad u cajo badana uu ka farxinayo marka taasaa lagu kala tartamaya qof waliba uu leeyahay yaanu kaaga horrayna qofka kale kaaga horrayn marka tartanka khayrka lagu tartamaayo tartankii aynu soo marray ee tanaafuskii iska nahiyey adduunyada ah ma aha isaga kuma jiro wa sacaa saacin yani waa soo orday nin ordayaana waa soo orday min aslam qoladaa aslama nin ka dhashay soo ordayaana wuu soo orday qibale xaggayga ninna waa soo orday lugihiisu ku soo orday ninna faras buu iisoo fuulay wa awfaa cala aljabal buurtuuna koray kii aslamiga ahaa ee buurta soo ordayayba buurta koray fa kaana sawtu asraca min alfaras codkii baa ka soo bediyey faraska buurta koray buu dhawaaqay isagaa ku dhawaaqay markaasuu codkiibaa baa marka ka soo bediyey faras falamaa jaaءanii aladii samictu sawtahu kolkuu u yimid abaalgudka marka loo abaalgudo qofka e, ku bishaareeya deeriya kolkuu u yimid ninkii aan codkiisa maqlay yubashirun isagoo ii bishaaraynaya yaa nazactu lahu hawbaya labadaydii maraan u siibay u bixiyey fakasawtuhumaa iyaahu bibishaaratihi isagaan siiyey labadaydii maro e, bishaaradii ii bishaareeyey sababteedaan u siiyey abaalgudkeeda wallahi maa amliku hayrahumaa yowma-idin labadaa wax aan ahaynna maalinta maana haysanin labadiibana isagaan siiyey wastacartu thawbayni falabistuhumaa laba maraan caariyaystay oo markaasaan xidhay faاnطalaqtu waan tegay ata'amamu rasuula اllahi salى اllahu alay slam anoo rasuulka ilaahi aadaya baan tegey yatalaqaani الnaasu dadka iga hor imaanayaan fawjan fawjan fawj ay iga hor imaanayaan yuhani'uunanii bitawba iyagoo toobadii igu haniyadaynaya iga hor imanayaan hadba fawj ayb dadkii awal hore aan la hadlaynin yaa maanta marka u hambalyeynayo oo usoo kala tartamaya wayaquuluuna waxay dhahayeen litahnika tawbat اllahi calayka ku hambaliyeyso ku bogaagayso tawbada ilahay tawba aqbalka alla kaa tawba aqbalay bay dhahayeen xataa dakaltu lmasjida ilaan masjidkii galay faidaa rasuulu llahi sala allahu alay waslam jaalisun fi lmasjid wa xawlahu nnaas isagoo rasuulka ilaahi masjidkii dhex fadhiya oo dadkiina hareer fadhiyaan ayaanu imid faqaama ilaya alxatu bnu cubaydillaahi yuharwilu xataa saafaxanii wahana'anii alxatu bnu cubaydillah ayaa ii soo kacay isagoo muxuu ahay ii hambalyaynaya markaasuu gacan qaad soo soo ordaya weliba marka kahortaga laga hortago qofka qaadimka ah qofka ama safar ka yimid ama inuu ka yimid laga hortago ee salaam iyo laga hortago muxuu ahay taas iyadu fadhiga looga kaco laakiin laga hor tago maaha iyada wax dhibaato a maleh marka kiciddan la nahiyey ee waciidka uu ku soo arooray waa middan aad ku aragtaan askaraha iyo iskuullada qaarkood iyo aad ku aragtaan ama iskuullada badankoodaba sida balkaniya jirta laga yaabo kolkii macallinka uu soo galo fadhiga laga wada kacayo ixtiraam iyo waxaas la dhahayo kaasaa isagu kaasu xaaraam wey mamnuuc weeyaan qofkii marka in isu taago oo taagnidaas lagu ixtiraamayaayo qalad weeye xaaraam weeye laakiin inaad u kacda aad xaggiisa aad u aado taas iyadu dhib leh marka kicid qofka loo kacay iyo kicid xaggiisa loo kaco labadaas waa kala duwan yihiin ah, qaama lahu iyo qaama ilayhi labadaas waa kala qaama lahu yani ixtiraaman lahu qiyamkaas ku xurmaynaya taas waa qalad weeyaanoo waa xaraam ama qaama ilayhi sidan uu kacb ibnu malik talxatu bnu cubaydillah uu yeelaya radi allahu canhu iyo si uu faray nebiga alayh isalaatu wasalaam ansaarta uu faray qaswatu bani qurayda markuu sacd ibnu mucaad u yimid uu nebigu alayh salatu salaam ku ohan jiray qumuu ilaa sayidikum kuwaas iyoyuu kuma jiraan xaaraamta kuma jiraan wallahi ma qaama rajulu min almuhaajiriina gayruhu nin muhaajiriintii ka mido ah, isaga aan hayn oo ii kacay ma jiro oo ii hambeliyey qaala kacbna wuxuu cabdullahi bnu kacb baa wuxuu yidhi fa kaana kacbun laa yansaaha lialxa kacab dalxa uma ilaawi jirin gallada iyada ah waa u hayn jiray waa ugu ugu abaalgudi jiray oo waa ugu mahadnaqi jiray had iyo goor qaala kacbun falama sallamtu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi markaan salaamay buu qaala wuxuu yidhi wahuwa yabruqu wajhuhu min asuruur isagoo wejigiisa u hillaacayo farax daraaddi la hillaacaya buu wuxuu yidhi yaquulu abshir bkhayri ywmi mara calayka mundu waladadka umuk ku bishaarayso maalinku soo marta tan iyo maalintii hooyadaa ku dhashay maalintii ugu fiicnay ku bishaaraysa qultu amin cindika yaa rasuula allah amin cindi illaah bishaaradaas ma xaggaagaa mise waa xagga ilaahay maadun baa i cafiyey mise ilaah baa muxuu ahaaye kuu soo dejiyey waxyi anigu saabsan qaala laa bal min cindi illaahi ilaah xaggiisu ka yimi wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa sura istanaara wajhuhu kaأna wajhahu qطcaةu qmr rasuulka ilaahina wuxaa kolkuu farxo wejigiisu waa nuuri jiray sidii isagoo dayaxoo kale uu yahay wejigiisu yuu u ifi jiray qaala kunaa nacrifu dalika arrintaana waa garan jiray kolkuu farxa nebigu alayh الsalaatu wasalaam wejigiisaa ka garan jiray nuurka ka soo baxaya falama jalastu bayna yaday markaan hortiisa fariisay qultu waxaan idhi yaa ina min tawbatii an anqalica min maali sadaqatan ila allahi wa ilaa rasuulih sala allahu alay wasalam tawbadayda waxaa ka mid a inaan maalkayga oo dhan ka dhex baxo oo aan sadaqo alli iyo muxuu ahay rasuulkiisa aan ugu dhowaanayo darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh